isiya sharaf ciheeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho cayaara kulanta wanaagsan dhegeystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenin u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso maantana qodobo dhowr ah ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaana ka mid ah sida warbaahintu u hadal hayso buufinka basaaska lagu sheegay ee shiinaha laga leeyahay ee maraykanka lagu soo riday waxaan sidoo kale dahaynaa meydadka dad u dagaalamayay dowladda ukraine oo ingiriiska u dhashay oo dalkooda dib loogu celiyey qoys ku dhex dagaalamay diyaaradda ay la socdeen iyo warbaahinta sida wax ugu qorayaan aad maqli doontaan waxaan sidoo kale dahaynaa shiinaha gabadh ayaa booliska ugu yeertay nin ay sheeka wadaag ahaayeen hase ahaatee xiriirka uga baxay magaalada ugu qabow adduunka warbixin laga diyaarad maqli doontaan oo dadka si ay kuleel u helaan biyo isku shubaan iyo qolka adduunka ugu shanqarta yar halka uu kaga yaallo xubnihii joogtada inoo ahaa kaalinta suugaanta iyo xubnihii kale kalamaan iyo sidoo kale maanta oo kale maxaa dunida ka dhacayd maqli doontaan ee kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kene allana aan garanayn daadihin bay u bogtahay inan ragoo dar alleema ku daawan lahayd dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa maraa in la soo dafiraa dadoo wayga su'aale dar alleema saxda qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dejin weyda kuuna diirnixi waaya dadweyno wayga su'aale dar alleema saxba ruuxa hadda waa ruuxa waa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ah mooday dadoo wayga su'aalay dar allee ma saxdaa dhawey tusaaliya digni ha dambana birsi kaaga dhigan dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dinin dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dinin niya kaa daban kuma diirnaxdee niya kaa daban kuma diirnaxdee dibisu qabo hala daalino hadalyu ku dilin dibisu qabo hala daalino hadalyu ku dilin miyakaadaban uma dirnaxdee miyakaadaban ma qasbo ragga lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida dadka lama qasbo ragga lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida wa dardaaranoo dambay kuu tahay shaki haddaye dumar uu lahaa wa dardaaranu danbay ku tahee shadkii haddaye dumar uu lahaa edibisu qabo hala daalino hadalyu ku dilin edibisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin hidibisu qabo hana daalino hadaryuu ku dilin hidibisu qabo hana daalino hadaryuu ku dilin niya kaa dhiban uma diil naxdee niya kaa dhiban uma diil naxdee cododka macaan fanaaniinta axmed inshaar cabdi olol iyo sidoo kale xabiib xasan tooxow ayaa markan kula luuqeynaysay heestan laabdoo xantay daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keenan war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheenka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka megahatis waxaa sidoo kale naga dhegaysanaysaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggana radio kulmeer dot com idaacadaha waddan iyo xogmaal iyo sidoo kale cly f m ayaad nagala socotaan saaxiibayaal warbixino dhowraa ah noo soo socda laakiin markan waxaan ka eegeynaa oo ama aan ku bilaabaynaa puntland deegaanada puntland waa xataan ay ka socoto diiwaangelinta doorashada si loo gudbo nidaamka qof iyo coda ee deegaanada puntland meelo kamid a ah deegaanadaas ay dadku codeeyeen ama ay horeba loosii diiwaangeliyey haddase waxaa loo qorsheysan yahay in ama qorshuhu yahaba in magaalada garowe iyo gobolka nugaalba diiwaangelintaasi laga sameeyo laakiin caqabad ayaa timid baa laleeyahay oo arrintaas ayaa khilaaf uu ka taagan yahay waxaana hadlay saraakiil oo hadlay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab layihahdo qaybtooda puntland oo sheegay inaysan qorshuhu ama aysan ogolayn in dadka si qasaba lagu diwaangeliyo arrintaas oo cirka kusii shareereysa xiisadaas dhinaca siyaasadda ah ee deegaanada puntland ka taagan warbixintan kooban waxaa nooga diyaariyay waryaheena xasan nasiib puntland oo u gogol xaartay ka guulkeenida doorasho qof iyo coda diiwaangelintuna laga sameeyey deegaano badan oo hoos yimaada maamulka ayaa hadda waxay usoo jihaysatay gobolka nugaal oo ah gobol si weyn indhaha lagu hayo toddobada bishan ayaa qorshuhu yahay in diiwaangelintu ay ka bilaabato gobolka nugaal balse waxaa jira colaysyo waaweyn oo sida muuqata ku horgudban in diiwaangelinta doorashada ay ka dhacdo nugaal garowe oo ah xarunta gobolka sidoo kalena ahaa caasimada maamulka puntland waxaa saacadihii ugu dambeeyey ka jira dhadhaqaaqyo hubaysan oo laga soo horjeeday in gobolka nugaal ay ka dhacdo diiwaangelinta doorashada qofkii codka ah waxaa ka jira garowe abaabul ciidamo hubaysan tabashada ay qabaan ayaa ah in madaxweyne deni uu wax ku wado sida ay sheegayaan dariiq uu ku gaarayo danihiisa gaarka ah shacabka ku nool garoowe waxay wehel la noqdeen saacadihii ugu dambeeyey cabsi joogto ah oo ah in magaalada ay joogaan ciidamo hubaysan oo diidan diiwaangelinta doorashada lagana cabsi qabo inay isku dhacaan ciidamada maamulka xogo hoose oo waxaa jira soo baxaya kuwaasi oo sheegaya in ciidamada hubaysan ee abaabulka wada ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin mucaarada kuwaasi oo kasoo horjeeda madaxweyne deni aadna u dhaliilsan qaabka wax u wado mid ka mid a ah saraakiisha ciidamo la baxay guutada danab oo shijir ayd ku qabtay garowe ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin diiwaangelin hubaysan iyo doorasho muran uu ka taagan yahay dhinacyada siyaasadda ayuu ugu baaqay in laga heshiiyo khilaafka jira xalna la gaaro guutada labaad ee ciidanka kumaandoosta puntland danab oo fadhigeedu yahay ligle garowe waxay u xaqiijinaysaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland dareen u yeelashada xaalad culayskeeda leh oo ku saabsan jiritaanka marxalad deganaansho la-aan ah oo lagu sifayn karo ku-taklifal awoodeed iyo jajuub siyaasadeed oo ka jirta guud ahaan puntland haddaba si looga badbaado khataraha amni darro wuxuu ciidanka kumaandooska danab go'aansaday inuu uga digo cid kasta oo ku lug leh falal abuuri kara amni darro haddaba deganaansho la-aanta jirta si looga gudbo waxaanu faraynaa cid kasta oo ay khusayso digniintan inay isugu yimaadaan wada hadal si loo dhowro amniga iyo kala dambaynta lagana noqdo wax walba oo keeni kara xasilooni darro ciidanka kommandoska waxay ka digayeen mar kale diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo keeni karta dembiyo la xidhiidha ku takrifal awoodeed iyo qalalaase ka dhex abuurma gudaha puntland gaar ahaan magaalo madaxda puntland ee garowe dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland cabdi faarax siciid juxa oo ka hadlay dhadhaqaaqyada hubaysan ee ka jira gobolka nugaal ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in garowe oo caasimada puntland iyo deegaanada kale ee gobolka hoos yimaada in welwel lagu abuuro dadka ku nool puntland ayuu xusay inay diyaar u tahay in wadahadal ay la gasho qof weliba oo tabasho ka qaba arrimaha doorashada odayaasha dhaqanka ayuu ka codsaday in kaalintooda nabadoonnimo ay qaataan magaaladan waa caasimadii puntland bal waxaa saaran puntland mas-uuliyad ka weyn ee gobolada intoodao kale oo hadda halkaani waa caasimadii puntland waa meeshii dowladdu fadhiday waa meeshii hay-adaha internationalk ay fadhiyeen waa albaabkii iyo wejigii puntland laga soo gelayey waa meel loo baahan yahay deganaanshaheeda iyo xasiloonideeda in la ilaaliyo siyaasadda waa lagu kala aragti duwan yahay ama waa lagu kala aragti duwanaan karaa sababta loo furtay nidaamkan axsaabta badanee taas weeye dadku inay ku kala biiraan ururo siyaasadeed oo afkaar kala gejisan ku loolamaan ku tartamaan dabadeedna ay halkaas kala gedisnaantooda ku cabiraan waxaa reeban ama ay tahay inay reebanaanto siyaasad ku dhisan quri caaladii ama xoog oo ah meel aan dowladnimada waxba uga bannaanayn oo ah meel ay tahay inaynu kuligeen ka feejignaano ereygaa waxaan usoo qaadanayaa waxaa jira walwal iyo calaamatu su-aal badan oo la gelinayo nugaal oo ku saabsan eh, arrintaa noocaas la xidhiirta caawa dhaqankii waa joogaa siyaasiyiintii waa joogtaa aqoonyahankiina waa joogaa eh, waxaan rabaa in la garnacsado xaqiiqada laga hadlo isjiidjiidka siyaasadeed ee ka jira puntland biseelka siyaasiyiinta aad u hooseeya dad badan waxay qabaan inay dib u dhigi karto filashadii laga qabay in puntland ay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah puntland inay ku dhiirato qabashada doorasho qof iyo coda waxay noqotay tallaabo ay dheer tahay maamulada kale ee hoos yimaada dowladda federaalka ah balse waxaa ka imaanaya weydiimo ilaa iyo hadda loo haynayn warcelin gaadhidda yoolkaas wariyahena xasan asiib aad u mahadsan yahay warbixintaasi inooga diyaariyey xiisada dhinaca siyaasadda ah ee ka taagan deegaanada puntland barnaamijka aad dhegaysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka kene mahmahbaa waxay tidhi ummaddii tashan weyda waa loo taliyaa ama way istumaan mid kalaa waxay tidhi taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa mid kalaa waxay tidhi dadaan tawfiiq lahayni tala ma yeeshaan mid kalaa waxay tidhi tala waa waa nabad waa mid kalaa waxay tidhi dad tashaday waa tali karaan xaajo kala taagan waxaa la yidhi ama tala keen ahaw ama tala raac ahaw mid kalaa waxay tidhi tala walaalkii diide waa turunturoodaa mid kalaa waxay tidhi tala xumo tolbiisay tigaadna yaraysay wasadaahu ma tiiro mid kalaa waxay tidhi rag aan tala wadaagini caana ma wadaagaan mid kalaa waxay tidhi rag waxa ugu liita matashade matoshe matashiishe iyo matabcade waxaa la yidhi taladiid ma tanaado mid kalaa waxay tidhi tashadaa ma khasaaro mid kalaa iyana tidhi tabcadaana ma baahdo talada adigaa ku nool ummaddii tashan weydana waa loo taliyaa aaadu ka dhextume cayaara waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka k n n idaacadda kulmiya magaalada muqdishona oo aada nagala socotaan dadka ku nool jamhuuriyadda qobrus ayaa bilaabay inay u codeeyaan madaxweynahoodii sideedaad ee jasiiradaasi ay yeelato iyadoo dadkan uu laba wadan ama qomiyadda wadankana laba qeybood ay u kala qeybsan yihiin muddo lixdan iyo saddex sano ah jasiiradahan madaxa bannaan ayaa ama jasiiradahan madaxa bannaan ayaa musharaxiinta u tartamaya xilkan waxay gaarayaan ilaa saddex musharax waxa uu ku dhawaaqay dhammaan laba e, madaxweynaha hadda talada haya inuu mar kale musharax yahay iyadoo madaxweyne kale oo xisbiga muxaafidkaana ay wataan musharaxiin dhowra ah. dhammaadka laba xili oo lasoo dhaafay ayuu madaxweynahan xafiiska joogaa waxaana magaciisa la laihahdaa nicos anastades ilaa shan kun iyo lix ko waa shan boqol iyo kow iyo lixdan kun oo qof ayaa hadda isu diyaarinaya inay codeeyaan kadib markii ololihii ugu horreeyey hadda laga bilaabay waqooyiga qubrus goobaha codbixinta ayaa furmaya ama masaaka aroortii furmay waxaana ay xirmayaan baa saacadda markay tahay lixda maqhribnimo saacadda wadanka qubrus dadka saadaaleeya cimiladana waxay sheegayaan in maanta qabow xoog leh uu ka jiro deegaankaasi roob badan oo dahayo meelaha qaarna waxaaba jira digniin soo baxaysa oo sheegaysa in duufaan ay ku dhufan karto dadka codbixiyaashaana ay saameyn karto weliba iyagoo ku tartamaya waxaa sidoo kale jira baa laleeyahay musharaxiin kale oo dhowra ah. raayo yo la sameeyana oo warbaahintu sameysay waxay tilmaamaysaa dadka ololeynaya qaarkood in codadka ugu badan ay kala qaadan karaan ama ay qeybsan karaan ilaa saddexda musharax ee ugu cadcad musharaxa madaxa bannaan ee dalkaasi ee madaxweynaha hadda haya talada waxa uu taageerayaashiisa uu kula kulmay bannaanka goob dadku ay isugu soo baxeen maanta oo ku taala halka loo yaqaano grescubo oo u dhow fafos musharaxa madaxa bannaan ee kale dalkaasina musharixiinta kalena dhammaantood waxay wadaan ololahooda madaxweynaha talada haya oo sagaal afartan sano jir ah horena u ahaa afhayeenka dowladda iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ayaa si joogta ah u hogaaminayay dhammaan wuxuu hogaaminayaa baa laleeyahay ra-yi ururinta la sameeyey in isaga uu ku horumari karayo ra-yi ururintaas waxaa sameysay qeyb kamid a ah warbaahinta qobros waxaana ay si joogta muujinaysay in christopher delis uu u gudbi doono wareega labaad markaa eh, haddii uu la kulmo culeysyo waaweyn oo kala kulma xisbiyada kale oo kamid yahay xisbiga midigta fog ee layihahdo dizy ninka hogaaminaya oo efrof nabalotilo layihahdo oo ah nin taageeryaal badan haysta warbaahinta waddankaasi waxa ay sheegayaan in qubrus markaan dadkooda loogu baaqay inay goobaha codbixinta yimaadaan oo dadka weliba loo sheegayo waxaygelin badan loo sheegay inay muhiim tahay inay isugu soo baxaan goobaha dadka codkooda ka dhiibtaan qobros dadkeedu waxay filayaan in madaxweynaha cusub uu si dhaqso ah ugu dhawaaqi doono marka eh, la doorto ololo ka dhan ruushka dagaalka uu ku qaaday wadanka ukraine qobros waxaa hogaaminayay dhammaan ama wuxuu hogaaminayay baa le dhammaan cunaqabateynta ka dhanka ah ruushka eh, oo hore loo qaaday iyo sidoo kale belorus isaga ayaana u ololeynayay weliba dhowrkiima bilooda lasoo dhaafay in dowladahaasi la saaro culays xagga socdaalka ah socdaalka ayaa dadka reerka dalka u dhashay ama dadka u dhashay wadanka ukrai ee dalka ruushka way ku adag taha baa laleeyahay inay tagaan eh, wadankan qubros meelo ka mid ah sababtoo ah wadankan wuxuu ka mid yahay wadamada ugu badan ee eh, dadkooda la saaro Eh, ama dadkooda aada uga taxadara marka loo fiiriyo ina dadka ruushka ay soo galaan warbixinada kale haddii aan eegnana madaxweynihii hore ee wadanka bakistan genaraal barfes musharaf oo xukun ku qabsaday afgami military sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ayaa geeriday isagoo sagaal iyo toddobaatan sano jir ah hogaamiyahan hore oo ahaa madaxweyne wadankaasi ilaa laga soo gaaro sanadkii labada kun iyo sideedii ayaa ku geeriyooday magaalada dubai kadib markii in muddo ah halkaasi la sheegay inuu xanuun ku hayay laakiin xanuunkan wuu kusoo booday waxaana sidaas lagu sheegay baa leeyahay bayaan ka soo baxay ciidamada milatariga dalkaasi bakistan wuxuu ka badbaaday isku dhowr mar iskudaydil wuxuuna isku arkayay baa laleeyahay inuu yahay nin safka hore kaga jira dagaalka ka dhanka ah ururada hubaysan ee mayalka adag ee dalkaasi ka jira wuxuu taageeray mareykanka oo uu ku taageeray dagaalkii ka dhanka ahaa argagixisada ee labada kun iyo kowdii lagu qaaday dalka afghanistan inkastoo uu kala kulmayay markaasi mucaarad dhinaca gudaha labada kun iyo sideedii ayaa lagaga adkaaday doorashooyinka waxaana dalka xilligaasi uu bilaabay inuu ka baxo muddo lix bilood ayuunu ka maqnaa wuxuu dib ugu laabtay mar kale oo muddo uu ka maqnaa kadib dhowr maalin kasta uu ku laabtay laakiin markii ugu dambeysay wuxuu dib ugu laabtay labada kun iyo saddex iyo tobankii si isugu dayo inuu ka qaybgalo doorashadii wadankaasi ka dhaceysay laakiin waa la xiray oo waxaa laga mamnuucay inuu doorasho dhanba ka qaybgalo waxaana lagu soo oogay khiyaano qaran waxaana lagu xukumay dil isagoo maqan markaas kadib wuu baxay waddanka wuuna ka cararay waxaana xilligaas wixii ka dambeeyey la sheegay in dhowr wadan oo kale uu ku tegay musaafiris ahaan sanadkii labada kun iyo lixdii ayuu bakistan ka dhoofay mar kale isagoo u ambabaxay magaalada dubai halkaas oo isu daaweynayay waxaana oo tan iyo xilligaasi musaafiris ahaan u joogay dalka isutaga imaaraadka carabta musharaf oo isbitaal ku yaala magaalada dubai ku dhintay meydkiisa ayaa dib loogu celiyey imaaraadka carabta halkaas oo la sheegay in meydkiisa ayaa dib loogu celiyey dalka bakistan waxaana lagu qaaday duulimaad gaar ah halkaas oo la sheegay in qoyskiisa ay ka qeybgeli doonaan aas loogu sameynayo magaalo la yidhaahdo goya oo wadanka bakistan ku taalla bayaan ka soo baxay milatariga bakistan ayaa lagu muujiyey sida ay uga xun yihiin geeridiisa waxayna yidhaahdeen tacsi dhinaca qalbiga ah ama tacsi qalbiyana ayaan u diraynaa waxaana aanu leenahay ilaahay ha u naxariisto ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo ka soo baxay taliska militariga dalka bakistan sidoo kale ra-iisul wasaaraha bakistan shehbaas shariif ayaa isna dhankiisa ka tacsiideeyey sidoo kalena waxaa tacsi diray madaxda ciidamada dalkaasi bakistan xukunka musharaf waxaa lagu safeeyay intuu joogay inuu ahaa nin aad u adag waxaana lagu tiriyaa inuu kamid ahaa dadka inuu kusoo dalkaasi kusoo rogay dhibaato adag oo dhinaca dhaqaalaha ah waxa uu galay baa laleeyahay oo lagu dhowr maxkamadda ku xukuntay kiisas badan oo maxkamadeed kadib markii uu awoodi waayey in talada wadankaasi uu ka dego waxaana ka kamid ahabaa laleeyahay eedeymaha loo haysto eedda ku saabsan inuu ku guuldaraystay inuu ammaan ku filan ka helo ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan benazir buhuto gabadhaas oo dilkeeda isaga inuu shirqoodo loo malinayo laakiin daalibaan ayaa sheegatay sanadkii labada kun iyo toddobaiyo tobankii waxaana la sheegay ninkan shaqadiisii ugu dambeysay ama inuu ku dhamaatay markuu xabsi xabsi eh, xafiiska ka tegayay inuu xabsi galo oo ceeb iyo xarag ayaa ugu dambeysa baa laleeyahay markii lagu xukumayna waxaa uu dil toogasho ah waxaa lagu oogay dembi ah khiyaano qaran inkastoo xukunka markii dambe loogu bedelay oo laga laabtay go-aankaasi iyadoo ay jiraan baa laleeyahay dhacdooyin waaweyn haddana waxyaabaha sida gaarka ah ee eh, ninkan lagu xasuusanaya waxaa ka mid ah fawaad jowndre nin layihaahdo oo horey u ahaan jiray gacayaraha musharaf haatanna ah hogaamiye sare oo xisbiga ra-isul wasaaraha ra-isul wasaarihii hore dalka bakistan cimraan khan ayaa ammaanay musharaf iyo saameyntigi ku lahaa dalka bakistan wuxuuna yidhi waxaa lagu magacaabaa keliga taliyo military ah laakiin ma jirin buu yidhi nidaam dimuqraadi ah oo ka xoog badan eh, oo isaga hoos yimaada barfees musharaf waxa uu bakistan ku hogaamiyey ama uu hogaamiyey xili aada u adag bakistaaniyiintuna waxay aaminsan yihiin in xilligii uu xukunka hayay uu ahaa kii ugu wanaagsanaa taarikhda bakistan jondr ayaa sidaas sheegay laakiin waxaa la leeyahay maamulaha guud ee golaha layihahdo todolaab oo urur weyn weeyaane oo dalka bakistan degan oo magaciisa layihahdo musharaf sayidi ayaa sheegay in musharaf uu mas-uul ka ahaa burburka bakistan intii uu xafiiska u joogay hindiya ayaa ka ka hadashay waxaana la sheegay sidoo kale musharaf inuu intii uu joogay xafiiska ah in uu dhowr mar isku dhaceen ciidamadu laakiin may kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii markuu afgembigu ku qabsaday waxa uu xabsiga dhigay saraakiishii ugu sarsaraysay sidoo kale waxyaabaa la xasuusana waxaa kamid ah intuu xukunka joogay in dhowr mar ciidamadiisa ama ciidamada bakistan iyo kuwa hindiya isku dhaceen siyaasiyiinta hindiisa musharaf waxay u arkaan inuu ahaa marna cadow inuu ahaa marna inuu ahaa xoog nabadeed oo loo baahnaa waxaa sidaas yidhi shaashi taroor oo ahaan jiray baa leeyahay diblomaasi qaramada midoobey oo hindi ah ninkan taroor layihahdo waxa uu sanad walba musharaf la sheegay inuu kula kulmi jiray qaramada midoobey xafiiska u joogay laakiin uu ammaan badan u hayay sida uu yidhi cadowgeenaba ha ahaadee dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay soo riday buufin weyn oo shiinaha laga lahaa oo la sheegay inuu basaaseeyey goobaha muhiimka ah ee ciidamada mareykanka qalab baa ku xirnaa ayay leedahay dowladda mareykanku wasaaradda difaaca ee mareykanka ayaa xaqiijisay in diyaaradaheeda dagaalka ay soo rideen ugu dambeyntii buufin hawada sare ee mareykanka lagu arkay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa markii dambe sheegtay oo hadal kooban ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay diidan tahay eeda mareykanka kaga imaaneysa ee sheegaysa in dhulkeeda ay basaasaysay oo shiinuhu buufinkaas isagoo basaas ahaan u adeegsanayay muuqaala ay baahiyeen shabakadaha warbaahinta mareykanka ayaa waxaa ka muuqanaya buufinkan oo kusoo dhacaya badda kadib markii uu qarax weyn u dhacay diyaarad nooceedu yahay f labaiyo labaatan ayaa ku dhacday buufinkan oo joog sare hawada ah dul marayay waxaana ay ku dhufatay gantaal noociisa uu yahay aim sagaal ekis swandr nooca la yiraahdo waxaana diyaaraddaasi la sheegay in gantaalka markay ku dhufatay uu ku dhacay buufinkan meel xeebaha maraykanka lix meyl u jirta sida laga soo xigtay saraakiil u hadlay maraykanka saraakiisha difaaca waxa ay sheegeen oo warbaahinta markay la hadleene eh, in burburka buufinkan uu dhulka kusoo dhacay iyadoo uu markii hore jooga badda uu ka sareeyey afartan iyo lix feyd sida la sheegay laakiin meeshii markii hore uu jiray wuu ka fogaa baa laleeyay xeebaha south carolina ayuu ku dhacay milatarigu waxa ay hadda isku dayayaan inay soo ceshadaan ama ay soo qaadaan burburka buufinkan oo meelo kala duwan ku daatay war qoraal oo kasoo baxay betogonka ayaa waxaa lagu yidhi inta aan qaadnay dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si aan u ilaalina baa leeyahy ururinta buufinkan shiinaha oo xog xasaasi ah lagu ururinayay marka loo fiiriya baa leeyahy ilaalada duulimaadyadana waxaa loo sheegay ama ciidamada erka waxaa loo sheegay inay si gaara ah warar dhinaca sirdoonka ay heleen ay u sheegeysay in buufinkan uu xogo dhinaca sirdoonka ururinayay madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa cadaadis lagu saaray inuu soo ama waxa culeys lagu saarayay inuu amro in lasoo rido buufinkan markii saraakiisha difaaca markii ugu horeysayna waxay sheegeen inay qaateen go-aankaasi markii madaxweynuhu amray biden wuxuu yidhi si guul leh ayay ciidamadeenu u soo dejiyeen buufinkaasi waxaana aan dooneynaa inaan ammaano duuliyaasha hawshan sameeyey war-saxaafadeed ay soo saartay saacado kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa lagu yidhi dhinaca shiinaha ayaa marar badan ku wargeliyay dhinaca mareykanka kadib markii la xaqiijiyay in buufinkaasi uu yahay mid rayid ah oo ay soo galeen ama uu ku gudbay xeebaha eh, ama hawada iyo xadoodaha mareykanka mana jiro waxaanu adeegsanaynay eh, basaasid laakiin waxay ahayd arrin shil ah helitaanka buufinkan ayaa kicisa baa leeyahay xiise dhinaca diblomaasiyadeed ama dhinaca diblomaasiyadda ah iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkanna oo islamarkiiba joojiyey safar oo toddobaadkan ku tegi lahaa dalka shiinaha taas oo ku sheegay inay tahay tilaabo mas-uuliyad darra ah maamulaha ama maamulka dowladda shiinaha ayaa beeniyey inay hadda waxay sheegeen inaysan wax basaas ah ama basaasid ah aysan ugu talagelin buufinkaas laakiin isbeddelka cimilada ay keentay in buufinkan uu markab ka dulkaco kadibna uu sidaasi xuduudaha mareykanka ku galo basaasnimada marka loo fiiriyo ma aha baa wax muuqda in loo adeegsado sida ay sheegayso ama ku doodeyso dowladda shiinaha wasaaradda arrimaha dibadda ee taiwan oo iyana arintan ka falcelinaysa ayaa bayaan soo saartay waxay ku tiri falalka xukuumadda xisbiga shuuciga ah ee shiinaha ee ka hor imaanaya shuruucda caalamiga ah kuna xadgudbaya hawada iyo madaxbanaanida dalalka kale waa inaan loo dulqaadan beesha caalamkana ay arintan ilbax ka noqotaa shiinaha wuxuu u arkaa taiwan inay tahay dhul dalkeeda ka mid ah laakiin iyagu si madax banaan ayay isku arkaa inay yihiin dal madax banaan laakiin taiwan dhowr mar ayay sheegtay inay ka tirsan tahay dalalka caalamka shiinuhus isagu wuxuu ku doodayaa dhulkiisa inay ka tirsan tahay qorshaha howlgalka ah ee lagu soo dejiyey buufinkan waxay mareykanka ugu sheegeen inuu ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka waxaana sidoo kale ka qayb qaatay ilaalada ciidamada ilaalada xeebaha oo dadka badmaaxiinta ah kula talinayay inay ka baxaan aagga howlgalka milatariga uu ka socdo sababa dhinaca khatarta ah qof goobjooga aha oo ku sugnaa halka loo yaqaano hayley walsh ayaa warbaahinta u sheegay in ay arkayeen saddex diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ku dul wareegaya buufunka ka hor inta aan la soo ridin markii dambena gantaal weyn ayay ku dhufteen taas ayaana keentay inuu intu duleeshamo uu dhulka kusoo dhaco mid ka mid a ah saraakiisha sarsare ee milatariga mareykanka ayaa u sheegay telefishinka c n n layihaahdo in soo eh, ururinta haraadiga buufinkaasi ay tahay mid fudud oo qaadan karta buu yiri waqti gaaban sargaalka ayaa intaa ku daray in diyaaradaha eh, badda ku dega ay awood u leeyihiin inay soo ururiyaan eh, haraadiga ama waxfirirka buufinkan si loo baara buu yiri waxyaabaha ku jira iyo muuqaalada ay duubeen sida la aaminsan yahay xiriirka shiinaha ee maraykanka ayaa waxaa uga sii daraya baa laleeyahay dhacdadan iyadoo bangtan gonkon ay tilmaamayaan arrintan ay tahay xadgudub weyn oo dalkooda loo geystay meydadka laba qof oo u dhashay waddanka ingiriiska oo la sheegay in si bilaash ah ay ugu dagaalamayeen ciidamada ukraine laguna dilay bariga wadanka ukraine bishii janaayo ee sanadkan ayaa loo qaaday dalkooda iyadoo ruushku uu ku wareejiyay dowladda ingiriiska madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha dalkaasi ukraine ayaa sheegay in meydadka labada qof oo kaleeda chris barry oo sideed labaatan jir ah iyo andrew bashow oo afar todoba jir hadda dib loogu celiyey wadankooda ingiriiska ukrain markii laga qaaday lama sheegin xilliga la qabtay ama la helay meydadkan oo safaaradda lagu wareejiyey qoysaska labadan nin ayaa sheegay in la dilay xilli ay ku guda jireen gurmad dhinaca bani-aadanimada ah laakiin ruushku wuxuu ku doodayaa markii la tooganayay nimankan inay qori wateen oo ay dagaalamayeen labadan muwaadin ee u dhashay wadankaasi ingiriiska ayaa markii ugu dambeysay la arkay iyagoo kusii jeeda magaalo la yihaahdo soladar lixdii bishii janaa ee naga dhamaatay qoyska barkshow ayaa sheegay in labada qof ay isku dayeen inay caawiyaan haweeney da-ah markii baabuurkooda uu madfac ku dhacay salander magaalada raado oo ah goobtii ugu xumeyd ama ugu xooganaa ee uu ka dhacay dagaalkii ugu dambeeyey waxaa bishii lasoo dhaafay ciidamada ruushka ay sheegeen inay qabsadeen magaaladaas oo caan ku ah cusbada ama milixda kadib dagaal waqti dheer qaatay inkastoo uu weli dagaalka ka socdo deegaankaas ama dalka ukraine haddana andrew yarmak oo ah madaxa shaqaalaha ukraine ee xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in boqol iyo lix iyo toban askari oo ukraine ah lagu dilay dagaalkaas sabtigii oo kaliya waxa uu sidoo kale sheegay in maxaabiista lasii daayay ay ku jiraan difaacyada magaalada maribool koox kasoo jeeda buu deegaanka kharson la wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in saddex iyo lixdan askari laga soo celiyey taasoo qeyb kabaa ah layidhi hanaanka dhexdhexaadinta ah ee hadda socda waxa ay dowladda ruushku ay sheegaysaa inay jiraan dad kooxo ama koox eh, abaabulan oo ay sheegeen inay doonayaan ka socda imaaraadka carabta oo doonaya inay deegaanada ay gaarsiiyaan kaalmo dadka magaalooyinka la qabsaday waa markii labaad oo maxaabiis isdhaafsi ay sameeyaan labada dhinac ruushka iyo waxa weeya ukraine master berry iyo mr washon ninka layirahdo labada miida qof oo la helaya ayaa waxaa la sheegay in markii ugu dambeysay ay ka shaqeynayeen deegaan ku yaala gobolka duneska layirahdo ee bariga wadanka ukraine bayaan ay soo saaray xafiiska arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda ee u k bishii hore ayaa waxaa lagu sheegay in qoysaska labadan qof loo sheegay in ay qaateen go-aan nafoornimo leh si loo caawiyo bale dadka da-da ah iyo xataa dhallinyarada iyo kuwa kale danyarta ah ee ku sugan wadanka ukraine waxaa intaa warbixintu ay ku direysa oo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska ah in labadan qof ee hadda midadkooda la helay ay ka mid ahayeen ilaa afar boqol oo qof oo u dhashay wadanka ingiriiska oo howlo bini-aadanimo u joogay waddanka ukraine bayaan ay soo saareen qoyska labada nin ayaa waxa ay sidoo kale ku sheegeen in isxilqaanka labadooda wiil dartooda ay u dhinteen haddana dhinaca kale marka loo fiiriyo ay ahaayeen kuwa dagaalka ka qaybgaxa dowladda u k ayaa hore uga digtay dhammaan dadka ama uga digtay safarada lagu aaday waddanka ukrain iyadoo sheegtay inay jirto khatar dhab ah ama weyn oo dhankan lasha ah laakiin dadka u dhashay wadanka ingiriiska ee weli ku sugan wadanka ukraine waa inay si deg ah uga baxaan ayaa lagu yiri qoraal kale haddii aysan ay u arkaan in goobta ay ku joogaan aysan ammaan ahayn xubno kale ayaa soo saaxiib yeel noo soo socda barnaamijka kulanka kenan aydan dhegeysanaysaan aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aabo nacdayba qoraxdii nacdayba qisayii subaxi keenta qoraxdii nacdayba qoraxdii nacdayba qisayii subaxi keenta qiimaha jacaylkuna qiimaha jacaylkuna qalbigu waxyeela qiimaha jacaylkuna qiimaha jacaylkuna qalbigu waxyeela waa qayb nasiibku yee waxaa aniga lay qoray qooma mada xanuunke qooma mada xanuunke qarnigoo labaatana qarnigoo labaatana anoo qayla doon raba qaahira qaahira Ah, nafba waxaa u qaali ah qoftii ay jeclaatee qaali ah, ah qoftii ay jeclaatee shaqalayanaa sir ma qari karaaye shaqalayanaa sir ma qari karaaye indhuu quusan mahaya waanaga mahadka taloo kuma qancayaane taloo kuma qancayaane qarnigoo labaatana qarnigoo labaatana anoo qayladoon raba qaahira qaahira kamaraya qalaalay gamaraya qalaalay laygu shidayaa haddana waan qarqarayaa haddana waan qarqarayaa oo waan qaboobahaye haddana waan qarqarayaa haddana waan qarqarayaa oo waan qaboobahaye kays baan la dirisahay qabri baan ku dhowahay qaalinkii wadkaysidee qarnigoo labaatana anoo qayladoon raba qaahira qaahira jalkacal tagay qorsheen kara salaam qaahiro kalgacal tegayaa kala qorsheyn kara xodka macaan fanaanka ilaah u naxariistee axmedey abuubakar al camaari ayaa ku luqeynayay heestan oo ereydeeda uu iska leeyahay allah u naxariistee abwaan maxamed cabdulaahi ciise sangub ereyadaas waxa ay ka mid ahayn heestaan qaahiro ayaa ku dhigeelraada barnaamijkana kulanka keenan ayaa qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiib oo aad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantao kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin axada ah, taariikhduna waa shanta bisha labaad ee februari sannadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta soddon iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkaa saddex boqol labaatan iyo sagaal cisho haddii aa laydimo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii deegaanka kilomitir saddex iyo toban ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu aasay allaha u naxariistee meydka agaasimihii idaacadda hoon afriig siciid tahliil axmed oo shalay oo kale kooxo hubaysnaa ay ku dileen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labada kun saddex iyo tobankii maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun min hal sano oo xabsiga ah ku riday weriye cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto iyo haweeney sheegtay inay kufsadeen ciidamada dowladda soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun toban toddobadii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey dhegeysiga khudbadihii musharaxiintii xilligaasi u tartamayey xilka madaxweynaha soomaaliya maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo labaatankii cumar maxamed soomane oo ahaa wariyaha gaarka ahaa ee madaxweynaha puntland ayaa lagu xiray magaalada garoowe kadib markii lagu eedeeyey inuu warbixinno siiyey idaacad maxalli ah oo ku taala magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii kuntooqoideetanyosaddexdii dowladdii xilligaasi ee swiden ayaa aqoonsatay madax bannaanida iyo dowladnimada maraykanka maanta oo kale sanadkii kuieeqoieeanshantii biljimka ayaa si rasmi ah ula wareegay gacanku haynta dalka kongo maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii midowgii sofiyeetka ayaa hawada u diray dayax gacmeedkii ugu weynaa culeyskiisana uu ahaa toddoba dhibic haltan ugu dambeyntiina maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii madaxweynihii xilligaasi ee dalka faransiiska ayaa ku dhawaaqay inay madax bannaani siinayaan oo ay ka baxayaan dalka aljeriya oo ay xilligaasi faransiiska haysteen guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamuud aadanaad mahadsan tahay waxay dib noo xasuusinaysay qaar ka mid a ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay muuqaal lasoo duubay ayaa waxaa muujinayaa dagaal ka dhex dhacay diyaarad nooca rakaabka qaada ah kadib markii isku dhac uu dhex maray laba qoys oo diyaaradda wada saarnaa wuxuuna dagaalkaasi uu ka bilowday baa la leeyahay kursiga daaqadda xiga oo sida loo maamulaya iyo cidda fareysanaysa ah shaqaalaha diyaaradda ayaa isku dayey inay dadkan ay kala kala celiyaan laakiin wuxuu isku bedelay baa laleeyahay gacanka hadal weyn diyaaraddan waxa ay ku dhex safraysay gudaha dalka braziil khilaafka ayaa ka dhex bilowday baa laleeyahay laba qoys oo saarnaa diyaaraddan oo ay leedahay shirkad layirahda gold airlines oo dalka brazil laga leeyahay waxaana ay kusii jeeday magaalada sao bolo layidhaahdo waxaanay ka duushay eh, magaalo kale oo gonahas layidhaahdo muuqaalada la daawaday waxaa ka muuqanaya baa laleeyahay markii haweeney ay weydiisay qof kale oo rakaab ah inuu u bedelo iyada ilmaheeda markii loo diidayna warbaahinta waxay sheegaysaa in haweeneydaasi ay aragtay ay hadallo qofkaas uu dhibsaday dhinaca fadhiyay ay tiri taasoo keentay in gacanka hadal uu bilowdo muuqaalada waxaa ka muuqanaya baa laleeyahay dadka qaar oo aada maxaa iskugu buuqaya gacantan iskula tegaya waxaana dubaale muuqaalkaas qof kale oo kursi kale fadhiya dagaalka ayaa si deg dega ah markaasi kusii kordhay waxaana muuqaalada laga soo qaaday ka muuqanaya in haweeneydaasi cunugeeda yarba markii dagaalka ay galeen ninka la dilay oo loo gacan qaaday qof kale oo ku ehelaha oo diyaaradda saarnaa oo soo galay kadibna diyaaraddii oo dhan waxay noqotay laba saf oo qoyskan kale dad kale ayaa la socday waxaana halkaasi ka dhacay baa laleeyahay in laisla dhico alaabihii diyaaradda saarnaa sida weelasha oo kale oo qeybta cuntada lagu diyaariya kasoo qaateen muuqaalka lagu duubay telefoonka oo waxaa muujinaya baa laleeyahay waxaa ka muuqanaya haweeneyey ku dhegan kursiga dambe iyadoo eh, aada u dagaalamayso haratirtidiis weliba kadib muuqaalkaas wuu joogsanayaa laakiin waxaa lasoo wariyey in uu socday gacanka hadalka diyaaradda ka dhex socday muddo shan iyo toban daqiiqo ah waxaana uu ka bilowday markii hore cidda fariisanaysa kursi daaqada xiga soomaalida iyo dadkuba caadi bay u jecel yihiin markay safrayaan ama baabuur ha ku safraan ama diyaarad ha ku safraane ama tareene inay markaasun daaqada xigsadaan balse u eegaan hareeraha meelahay marayaan iyo ama ay haddii jiifanayaan ay daaqada iyagu u xukumaan waayahay dhinaca kale haddii aan fiirinana haweeney xanaaqsan ayaa telefoon u dirtay ciidanka booliska dalka shiinaha kadib markii ninkii sheeka wadaagga ay ahaayeen ay xiriirkoodii uu sheegay inuu dhammaado uu xiriirkuu jirayo sheekadan waxay dhacda baa laleeyahay bishii naga dhamaatay haweeneydan waxay ka timid baa laleeyahay magaalo layihaahdo shanjin oo ku taala bariga shiinaha waxaana ciidanka booliska ay u dirta telefoon si ay uga codsato inay raadiyaan saaxiibkeedii hore kadib markii uu sheegay inuu soo afjaray xiriirkoodii oo socday muddo lix sano ah haweeneydan oo markaas boolisku waxay sheegeen nimanka telefoonka usoo diraysay inay ooyneysay waxayna codsanaysay booliska inay gacan ka siiyaan in eh, ay ogaato sababta eh, kala tagan keenay sarkaal u hadlay ciidanka booliska oo magaciisa aan la sheegin ayaa sheegay inuu maqlay gabadhan iyadoo la weydiinayo eh, sababta ama booliska weydiinaysa sababta uu saaxiibkeeda ama ninka xiriir wadaaga ahaayeen uga tagay waxay isku dayeysay ama aan isku daynay buu inaanaan dejino anagoo la wadaagayna maamaahda shiinaha oo hore oo ka hadlaysa buu dadka dadka diida inaysan quusan ilaa ay ogaadaan in dadaalkooda oonuusan macno lahayn dhinaca kale marka loo fiiriya haweeneydan oo oyneysa ayaa ku jawaabaysa laakiin ma garan kara bay tiri sababta oo sidan iila dhaqmay gabdhihii hore ee dalkaasi shiinaha waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwa aad u adag buu yiri ninkan booliska ah sargaalkan ayaa sheegay inuu aada u amaanay qaabka gabadhaasi ay telefoonka ugu soo dirtay booliska iyo sida ay uga codsatay in loo ogaado ama lasoo qabto ninkii hore ay xiriir wadaagga ahaayeen wuxuu yidhi isagoo aad uga hadlayay warbaahinta horta aad buu u dhibay gabadha haddii uu kusoo noqdana waxaa laga yaabaa buu yidhi in eryo kuwan ku adag uu kula hadlo waxyaabaha sida gaarka warbaahintu ay u hadlaysa waxaa ka mid ah gabadhaas inay hadda ay doonayso in la weydiiyey ninkaas sababta uga tegay xiriirkoodana u jaray kadib lix sano oo ay wada socdeen sargaalka saraakiisha qaar ee booliiska ee warbaahinta la hadlay waxay sheegayaan inay hadda ka fakarayaan ama ay raadinayaan ninkan iyo halkuu u joogo balse ay su-aalo uga weydiiyaan in gabadhaas uu ku laaban karo iyo in kale dadka degan magaalada loo aqoonsan yahay inay tahay halka ugu qabo adduunka ayaa laga soo duubay muuqaal iyagoo baraf galaya oo biyo isku shubaya balse ay u helaan xoogaa diiramaad ah magaalo layidhaahdo yakutsk oo ku taala bariga serbiya ayaa noqotay baa laleeyahay magaalada ugu qabow adduunka waxaana uu gaaray heerkulka ama qabowguba laga jaray ama minus lixdan iyo labo dhibic toddoba digrii taas oo keentay bay layiri noqoto halka adduunka ugu qabow waa qabowgii ugu badnaa ee laga diiwaangeliyo deegaankan ama gobolkaas oo dhan muddo labaatan sano ah gobolkan oo dhan waxaa la sheegay in dadku hadda biyo ay kululeystaan kadibna ay isku shubaan degmada sataaf layihahdo isku taala oo caasimada u dhow ayaa noqotay baa laleeyahay halka adduunkan aanu ku noolnahay haatan ugu qabow seynisahano qaarna waxay hadda dhiseen baa laleeyahay qol loo aqoonsaday inuu yahay qolka adduunka ugu shanqarta yar ama ugu degan haddana waxaa ley qofna ma joogi karo gudahaas in ka badan hal saac qolkan waxaa loo diiwaangeliyay ama diiwaangeliyey mee lagu diiwaangeliyey buugga lagu qoro dhacdooyinka layaab kale wol jines rorka la yidhaahdo waxaana u aqoonsaday inuu yahay qolka ugu aamusnaanta badan adduunka halkaas oo aad xataa aada maqli karto baa layidhi diigga wareega jirka ku dhex jira sanqart la-aanta micnaha iyadoo la qiyaasaya baa layidhi qaylada asalka ah ee loo yaqaano labaatan dhisbeles ka hooseysa marinka maqalka bani aadamka qolkan waxa uu ku yaalaa baa leeyahay dhismaha siddeetaniyo toddobaad ee xarunta microsoft ronmond ee washington waxaana hadda laga fakarayaa in la sii yaray marka aamusnaan darteed xataa qolkan saacad kuma jiri kartid baa laleeyahay hagaag saaxiibayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeye allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaane su'aalaan rabaa maanta inaan idin weydiiyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay kow ahay war inantayaa casuumayaa keenay war waaweyn baa su'aasha la weydiiye ka dhex baxa abwaan salaadow anaa ku jawaaba kuna caddayhayo warkee kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay waa kana kulmiye iyo kalamaan arkabiirkii keenay waa kana lahaa magribaan falkinayaa faataxada ii mara waan filaayey kalamaan iyo wax ka daran in la soo wado war waxaan maqli jiray kii ka saari lahaa waa kan warankoola waxaad ka tagtay iisu keene waa kan war kalamaanay waxaa la yidhi raadiyow kulmiyow kelmaddow tebinaayo ummaddaa ku kalsoon kaftankaa kalamaanna ninna waa kurbadiisa ninna waa u kifaax warnimiyow korjirkaayalindhikakooyi walkalaan kalee waleedhi kulmii ma daari kula jiro yelanka maga dari kalamaan ma dari weeyne kaamana jirolonka dari aryamadeeyo waa tii hore loo yiri kulmiye kuula ma jire kaleexo kaamana jire war dhexdhexaad lama ogolo miyaan madaxweynuhu dhihin war labada dhinac mid baa luu yidhi marmarsiiyaha iska daaya kulmiyeyayla jirtaa kolleyba anigaylama jirto aga oyayla jirtaa marka war kalemaanay waxaan maqli jiray buqi daarta saarnaa haddaadaad daadu soo galay waxayna igula soo dhaxda taasu dani bay korkiisa ka curatay ayaantaanoo dhan waa kii dhahaya waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod gobolada waana ki yidhi gobollada isdiiwaangelin baa laga samaynayaa dadkana waa la tirakoobayaa hase yeeshee ciidamadii danab danaboo garowa joogay waxay dhaheen ma aqbalayno isdiiwaangelinta hubaysan iyo doorashada qof iyo cod lagu sheegay oo la rabo dadka in lagu boobo masiirkooda wargooyin doorashada qof iyo cod ka ahee cimridheeraysiga lagu raadinayo maxaa looga diiday madaxweyne farmaajo war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyad ma aha doorasho qof iyo cod oo hal qof ihi rabaa inta kalena diidan tahay aniga waxaan ka shaki qabaa sagaalka februari in muddo kordhin loo sameeyo war anna waxaan ka baqayaa kowda agosta in maalin kale loo bedelo war hadda kahor madaxweyne dani amarradii ka soo baxay ciidanka b s f iyo ilma diyaana waa kuwii diideen haddana madana baad diidday war horta madaxweyne waa taliyaha ciidamade eh. see askari amarkiisa u diidi kartaa war war ma haysiina shabaab waxay dhaheen shan iyo tobanka mey maalin madoobay ahayd masiibaana xilka soomaaliya qabatay war waa waalantahay shan iyo waa maalintii dhallinyarada war lix iyo tobanka mid exfiore shah ku gabaye wuxuu yidhi qaranka soomaaliyeed tacsi u taalla war cabdikuusow oohin ma ku daray goormaan ladnaanaye lix iyo labaatanka juunya dheegi jari warwallaweynay war ma haysana wax haddaad kuu soo galay waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi soomaalida kalena ciddii la dagaalamaysaahay xabaday ku soo ridaa laakiin muuse biixi cidda la dagaalamaysaahay mare buluugay qaadataa haddaad laascaanood ogeydeen iyo bannaanbixii ka dhacayna kuwa kalea ka dembeeyoon ka shar yarayn dabtidiina boorama waxaa gacanta iskula tegey sheegay dhallinyaro calanka sidatay iyo askarta booliiska axadna ceel afweyn iyo garadag iyo inta u dhowdhow dad cadhaysan baa calanka soomaaliya soo qaatay weliba calanka keliya kuma ekaane taayarrana waa gubayeen dhagaxna way tuurayeen waxayna ka cadhoodeen nin shacabo oo ay askarta booliiska somalilan dileen calaa kulli xaal calankii soomaaliya waxaa laga dhigtay xabad lagula dagaalamo qaranka somalilan war calanka soomaaliya somalilan cid ka xigta ma leh markii ugu horraysana waxaa laga taagay fagaaraha waa beerta xurriyadda magaalada hargeysa war adigu midkaad sheegayso kan nasiibka saar buu ahaa war hadda muuse biixima waxaa u shidan heestii ahayd dunyidiyaa wadaayey dakhalkii baa ka jabayo dabaylihii baa la tegey war adigoo kale beriga hore kadh baan kaga siin jire dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa la socota ma lahane waxaad adigu iska hadlaydaa cid kale ha ku eedina dadkaaga isku wado war cid kasta oo waajibkeeda ku fashilantaa weligeed bay cid kale ku eedaysaa soomaaliduna waayahan waxay caadaysatay faragelin shisheeya baa nahaysa aryaadhaha mar hadday halkaas marayso aniga waxay iila eg tahay adduunya okiyaaloho kiyaalloho indhaha beeshaayaan arka adduunya oo indhaha beeshaayaan arka war cabdullaw aniguna waxaan maqli jiray waadunyo ileenaya malahi ubaxi baxayay sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday war anina weliba dheegi jiray adduunyoy adduunyooy waalaley adduunyoy waaye badan war aniguna waxaan maqli jiray adduunyadu waa ayaanbaaya dhammaanay war mahaytana adduunyo kaaciiliti lagama daba'ooyo markay kuu toosna ma laga haro kuwanfur galbeedna buuqa aad sheegoosin maba ka jiroba khilaafkii iyo wixii ka jirin waaba laga soo halliyey madaxweyne lafta garaana sannadkiisa bannaankaa looga dhigi marka weligoodba lama i faradheer haqeeqaylyaano war anu waxaan maqli jiray awrka yar awrka weyn buu saanqaadkiisa leeyahay ku qabso ku qadimaysid horaa loo yidhi war qaylshaamaqadaa lagu yidhi war kalamaanay koonfur galbeed war kama haysiine heshiiskii koonfur galbeed ee uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka aadamadoobe madaxweyne xasan sheekh nageed fadhiga uu ahay qodobada ka soo baxay waxaa ugu muhiimsan in odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay baarlamaanka koonfur galbeed soo xulaan inta u dhexaysa nofembar ilaa desembar qodobka labaad in doorashada gudoonka baarlamaanka koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi la qabto bisha janaayo qodobka kale ee ugu muhiimsan waxa uu yahay in heshiiskan ay dhammaan madaxweynaha koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah isku raacsan yihiin hmm. garwadeenna ay ka noqonayso hmm. wasaaradda arimaha gudaha ee dowladda federaalka ah war heshiiska fulintiisa wasaaradda diinta iyo awqaaftu shaqo kuma laha war madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi heshiiskan cidii ka leexata tallaabaan ka qaadaynaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi hadaaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadaaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadda tushmaku binaang meeliya yelatiina war cabdulla waxa kaloonkaa maqli jira isma hurtaan heshiis ahayn horumarsay ku higsadaan wargooyin arinta koonfur galbeed haddii la xalliyey dagaalkii al-shabaab kol dhow wuu ka bilaabanayaa soo maaha horta shirdiba heshiisiinahoo la qabto haddii hal sanoo muddo kororsiya lagu helayo madaxweyne qoorqoor waa daawanayaa kolayba war hangoolka galmudugow qabyaalad miyaa kugu keliftay inaad qoorqoor u baaqdo war adduunya filgarab aakhira filcamalaa la yidhi madaxweynaha hir hirshabeelle cali guudlaawe halkiisii sano maxaa laga yidhi war isagla iska dayshoodun aga wargooyin alsayid madaxweyne axmed madoobe kolku doono buu iskaga darsadaa warnimee hadda kahor subxaahi saka ka martay baa ooye markaabaa la yidhi bahashanu dadka ma cuntee maxaa la ooyeysaa markaasuu yidhi waan ogahay inaanay waxba cunine sankaygu inuu wadda mareen noqdaan ka baqaya sidaa daraaddeed waxaan ka baqayaa soomaaliya inay muddo kororsigan caadaysato war ma taasaa wax laga baqaa ragaaba u dhinto sidii muddo kororsi loo samaysan lahaaye war kuwa u dhinta maxay ka faa'iidaan waree dhahaye oo hooyadii federaalka ah miyaan madaxweyne haddaanay xaqu lahayn laba sano in loogu daro war buntland war kama haysaana waxaa lagu qarxiyey hogaamiyihii macawisleyda ee buuraha galgala ninkaasoo la sheegay inuu daacish iyo khawaariij eber ka dhigay marka mujaahid buu ahaa allaha u naxariisto war buntland macawisley bay leedaha war soomaali meelaan macawiis laga xidhana ma jirto buda waryawna ningnabtay furunga hirdaane war madayo cid hor joogta haddaad furunta gelayso aryaadhaha shabaab waa ku daadatay oo qarax iyo qaylay uga soo hertay samidey cabdulla waxa uu yidhi how maqarsan qayladhaan iyo khasaarahooda eh. waa qirteen eh. maqarsan qayla dhaantiiyo khasaarahooda eh. waa qirteen war shabaabka waxaa kaloo la layidhi cirkaa looga soo degay dhulkana col uga soo duuliye cadceed iyo cadceed baa dagaal culusa haystaae kuna caratay soomaaliday dhab u canaadeeni waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday wataa cuquubaday galeen loo cimaamaday waa hagaag xubintay kalemaana dhegeysateen saaxiibayaal barnaamijkeenana iyadaa u dambeysa una mahadnaqayaa saaxiibada saaxiibadagala qayb qaatay barnaamijka daban diyaarinaya farsamo ee dadkana dhegeysanaya bacodka macaan fanaalada seenibcige heesta qabriga jaceelka inta kaga tagnay nabadgelyo Bye.